bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd qala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man caala jaariyatayni aw waaxida su-aalkan laguma joogo halkaasaynu ku joogna sooma <clears throat> baabu man caala ninkii dhaqaalaybu uu baab yahay jaariyatayni laba gabdhood ow waaxidatan ama hal gabadh xadaثna cabdالlahi bn yaزيid almaki min kibaari shuyuukh الbukhaarي xadaثna xarmla bn cimraan ثiqaة xaafظ abu xafsin atujaybi can abi cushaanaةa almacaafiri xay bni muؤmin baa loo yaqaana nin caalima min axbaar اlymn ayuu ahaa waa nin iqa awey can cuqbata bn caamir اljuhani radi اllahu tacalى canhu qaal samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahi baan maqlo yaquulu leh man kaana lahu ninkay u ahaadaan alaau banaatin saddex gabdhood ninkii gacan ku haya owa sabara calayhinna u sabro u dulqaata wa kasaahunna ka arag bixiyo ka masruufa min jidatihi hodantinimadkiisa yani min jidatihi min hinaahu yani dhaqaalihiisa codka liitamiya man kaana lahu ninkay u ahaadaan alaaثu banaatin saddex gabdhood oo wa wasabra calayhinna u sabro u dulqaata yacnii dhibkooda iyo dhaqaalahoodaba u dulqaata wakasaahunna arad bixiya min jiddati yacnii min khinaahi hodontinimadkiisiiyo wuxuu gacanta ku hayo kunna waxay u noqonayaan lahu ninkii gabdhaha gacanta ku hayay maalinka qiyaama xijaaban min annaari naartay xijaab uga noqonayaan astur iyo gaashaan uu iskaga dhiga naarta ayay u noqonayaan baa layidhi leanna waxaa loo magacaabay caruurta marka la korinayo gabdhuhu ama dumarku waa ka dhib yihiin xoogow ragga ragga waa ka dhib yihiin dayib waa heli bisal waa ka baahi badan yihiin waa ka masruuf badan yihiin xataa xagga eh, gurijoogga waa oga badan yihiin kurayda marka dulqaad fara badan baa looga baahan yahay waalidka aaniyan dabaaicda bini aadamku dumarka ma jeclo haaliban ninku haddii la wiil baa kuu dhashay waa cada carbadoo jaahili ah waa ku farxi haddii la gabar baa ku dhalatayna waidaa bushira axaduhum bilunaa dalla wajhu muswadan wahuwa kaiib suuratu naxli yatawaara min alqowmi yunsii maa bushira bihi waa kay ku jirtay marka saasay dhaqan iska ahayd nabiga isagoo marka mabda'a la dagaalamaya baabi'inaya wuxuu odhan jiray laa takrahu albanaat fainahuna almu'nisaat alghaaliyaat sida xadiis saxiixa ku sugan gabdhahan yaan la koosanin yaan la dhibsanin maxaa yeele fainahuna almu'nisaat waa wehel wanaagsan dumarku oo weliba qaali ah waana dhaqan hanna waa la og yahay waalidku dadku dhalay rag iyo dumar waxa u nugul oo waalidka u roon dumarka gabdhaha isku naxariis ma aha eh, ma aha eh, birigas mid ma aha deganaanshaha danqashada yani ka warqabka waalidka kalgacaylka u qabtooyaday aabbaheed iyo wiilku marnaba mid ma aha haddaysan gabadhu xumaanin oo wiil iyo gabar baaraadleeda gabadha ka wanaagsan xagga waalidka iyo qaraabada intuba waa logya ninku raggaa markuu weynaado waalidkii waxaa laga yaabaa hooyadu inuu yar danqado laakiin aabbaha wuxuu la dhaqmaya si nin raga oo xisaabtama hayaa duq wuxuu doonaya inu islaantiisa xoolaha ku biisho bahda yar buu kan siin hayaa aabbihi wuxuu la xisaabtamaya sidii nin kaloo shisheeye ah marka dumarkaa dhanka kaga wanaagsan fa inahuna almu'nisaat alhaaliyaat idan ajirkaa goonidana waa leeyihiin xadaana alfadl ibnu dukayn abu nucaym alxaafid qaala xadaana fitr ibnu khaliifata alxaafid can shuraxbiil ibni sacad waa nin daciif ah qaala samictu ibna cabaasin radi allahu tacaala canhu qaal maa min muslimin muslim ma jiro tudrikuhu ay u qaangaadhayso ifnatani laba gabdhood oo fa yuxsinu wanaajinaya suxbatahumaa dhaqankooda iyo dhaqaalahooda ilaa hadduu ay laba gabdhood u qaangaadhaan ama walaalihiya ama asaga uu dhalay uu gacanta ku hayo kadibna si wanaagsan oola dhaqmo adkhalataahu waxay geliyaan aljannata jannaday geliyaan bimacnaa sabab bay ugu noqdaan wey haddii acmaasha kale khayraadka la timaado oo ruux wanaagsan oo muslima aad noqoto haddana aad labadaa gabdhood aad gacanta ku hayso ka dadaasho sidii rabbi kuwooda u dhaqdo jannad ku gelaysa maa min muslimin muslim ma jira shardi wey lanna iimaan baa loo baahan yahay islaamnimo waa shard haddadaan muslim ahayn de camal kuu socon mahayaba tudriku ay u qaangaadhaysa wey tudrika marka waa idraaku waa buluuq iyo xilmiga isu u bay gaadheen xilli ay taaba galaanay ka kaaftamaan asaga gacantiisoy maxaanku dhaha ay noqdeen dad waaweyn ama tudriku ay isku soo gaadhaysa nolol ahaan isnatani laba gabdhood oo fa yuxsinu markaa wanaajiye suxbatahumaa dhaqankooda eh? ibnatani ma idiin qoran ah, maxaan akhriya anugu ibnatani isku mid bay dhimala laba gabdhood baa loo jeeda ibnataani fayuxsinu suxbatahuma ila adhalatahu اljanna xadaana abunucmaan maxamed bn fadl saduusi abu caarim baa loo yaqaanaa waxaan rabaa caarim baa loo yaqaan laqabkiisa caarim buu caan ku yahay waa iqatun hab ila anahu tagayara fi aakhiri cumri maxamed fadl asaduusi caarim qaala xadaana saciid ibnu zayd ibnu dirham xamaad ibnu zayd walaalkii wey xamaad ibnu zayd walaalkii waa saduuq xaafad qaala xadaanii cali ibnu zayd ibnu judcaan waa nin daciifa yani layin xadiid inkastoo bacdu ahli cilmi ay leeyihin waa nin iqa laakiin cinda aljumhuur daciif wey qaala xadaanii muxamed ibn mukadir min iqaati الtaabiciin alkibaar ana jaabir ibna cabdillaah xadaahum jaabir baa u warramay taabiciinta uu ka mid yahay muxamed mukadir qaala wuxuu yihi jaabir qaala rasuulu اllah rasuulka ilaah wuxuu yidhi man kaana lahu ninkay u ahaadaan alaau banaatin saddex gabdhood yowiihinna maxaa idin qoray ninka yuwihinna uu dumayo hoyaad u geyna guri siinaya yani waa inuu guri siiyo dhaqaalahoodii meeshoodii jiifkoodii uu ka dadaalo yuwihinna uu dumahayo oo hoyaad fiican iyo jiif fiican uu siiya oo wayakfiihinna uu ku filaado calilmu'ana yani kharashaadka iyo biilkooda masruufkoodii ku filaado oo wayarxamahunna u naxariista faqad wajabat lahu aljanna albatta gebi ahaanba janna u waajibta ninka asaga saddex gabdhood baa le hadduu ninkuu damo oo guri wanaagsan iyo meelay ku hoydaanoo carooda ku asturtaan ay ku asturan yihiin ay ku qarsoon yihiin ku fillaada biilkoodii noloshoodii u naxariiso u danqada u dabca u nuglaada ninka asaga faqad wajad lahu aljanna janna u waajibta way albata gebi ahaanba diyaar ba u tahay hadduu isagu meelo kale usan ka aqdaamanin oo dhib kale usan la imanin faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi min bacdi alqawmi muslimiintii meeshu fadhiya ka mid ahaa wa fintayna ka bara laba gabdhood ka war ila nabig wuxuu uhi man kaana lahu alaau banaat yowihina wayakfiihina wayarxamahuna faqad wajabat lahu aljanna albatta nabigo laba ka warramo ninka laba gabdhood gacan ku hayo dhaqaaleeyo u naxariisto oo sidaas sheegtay oo la ka warram yaa rasuul rasulka qaala nabig wuxu waa intayn labana waa isku mid labana waa lamid nafsu shay waa xukun ka dadaaso ajir bay ku helaysa waadna ku baabu man caala alaaa akhawaatin man caala yani ninka nafaqeeya diila ayuu baab yahay alaaa akhawaatin saddex gabdhoodoo walaalo ah yani saddex walaalha ah ilan kuwaa dhasha laga soo hadlayo amaad awowgu u ahayd ayib xadaana cabdilcaiiz ibnu cabdilaahi ibnu yaxya abulqasim alfaqih iqa xadaanii cabdilcaiiz ibni muxamed adaraawardi iqatun kaiir xadiid ila anahu yaklib fii bacdi اlaxyaan can suhayl ibn abi saalix abu yaziid almadani saduuq tahayara biakhira can saciid ibn cabdiraxmaan ibn mukmil maqbuul yani layin xadii ma lam yutaabac can ayuubin bashir almacaawi waa iqa taabica ah nisba ilaa mucaawiya can abi saciidin alkhudri ana rasuul lah sal slam qaala nabi wuxuu yidhi laa yakuunu oo ma ahaado liaxadin ruux muslimiinta ka mida alaau banaatin saddex gabdhood aw alaau akhawaatin oo fa yuxsinu mina saddexdaa gabdhoodee la dhalatay ama u dhalay ilaa dakhala janna jannada ku gelahaya saddex gabdhoodoo dhashay ama kula dhalaatay hadad wanaajiso biilkooda iyo noloshooda ku filato meel saarto ilahayna uga cabsato tarbiyaysa tarbiya xasana shareecadu aad ku toosiso wixii tabartaada ah aad dhaqan xumo iyo daro kale aada barin aad islaamnimadooda ku dadaasho iyo noloshoodaba ilahay ba subxaana wa tacala maalinka qiyama janno kugu geynaya iyo xadiidku tilmaamaya waxaa laga qabanaya wanaagga islaamku leh yani qaraabadii oo gebi ahaanba marka hore hooba inaad xiidhisto oo dhaqaalayso ay waajib kugu ahayd oo silatu raxim iyo silatu lqaraaba ay waajib guud ahayd baa haddana qaraabadii qaybo ka mida iyo arxamkii iyo dadku wal dhashay qaybo ka mida si goona loo tilmaamaya sidii waalidka oo kale hoyii aabbo caruurtii in laga dadaalo khaasatan gabdhihii baa lasii tilmaamaya yan waxaad garanaysaa shareecadu inay la socoto waaqaca yani bulshada lala hadlayo waa bulsho la og yahay inta badan inay ragga u dadaalaan labka jecel yihiin waa cagsiga xoolaha oo kale xoolaha marka la dhaqanayo waa la jecel yahay dadiga qorbaca iyo orgiga iyo walka wa lagu fali maayo wali waa laga yaaba in la qoorgooya laga yaaba wa lagu falin la tooraba ama laska dhayraysto ayib laakiin bini aadamku labkaa la jecel yahay idan shareecadu waa inay cuduraha jira iyo dhibaatooyinka bulshada ka dhex jira ay daaweyso oo muslimiinta lala hadlo oo shacabka lala hadlo lyado gabdhaha si goonaha loogu dadaalo ayib lianna alajr haaliban bikayri almashaqa ayib baabu fadli man caala ibnatahu lmarduuda man caala ninka dhaqaalay uu baab yahay ibnatahu gabadhiisa almarduuda lagu soo celiyey gabadh intii laga gursaday haddana lagugu soo furay ama intuu nin waala kaa qaaday biilkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo marasho masruufkeeda haddana kugu soo celiyey inaad dhaqaalato ajirkeeda laga hadlaya xadaana cabdاllahi bnu صaalix katib اleyt qaala xadaanii muusa bnu caliy bni rabax iqaة صaalix can abiihi iqa oo rabaxa wey aabihiisa waxaa weyaan waa cali bnu rabax cali bnu rabax baa aabihi ah ayib ana الnabiy sal lay slam qaala wuxuu yidhi lisuraaqata bni jucshum saxaabiga wuxuu ku yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusanay saxaabiyo calaa acdami sadaqati sadaqa midda u weyn u fadli badan sadaqa midda u weyn ee u fadli badan man kuu sheego aw nabigu wuxuu yidhi alaa adulluka min acdami sadaqa calaa acdami sadaqa aw min acdami sadaqa sadaqooyinka kuwooda u waaweyn mid qayb ka mid ah ama ta ugu weyn gari ahaanba ma kuu sheego qaala saxaabigu wuxuu ihi balaa yaa rasuul allah ha alla magane ha alla maga ii sheego wey waa diyaargarow qaala nabi xu sal salam bintuka marduudatan ilayk ibnatuka miya ibnatuka marduudatan ilayk yani acdamu sadaqati baa ku qadaran acdamu sadaqa sadaqata u wey waxaa weeye ibnatuka gabadhaada inaad aqalayso wey ood wax ku bixiso ood ka warqabto wey xaala kownaha ay tahay marduuda mid lagu soo celiyey ilayka lagu soo celiyey laysa aan u sugnayn lahaa ayada kaasibun yani musrifun wey munfiq yani u shaqeeye oo nafaqeeye ma laha hayrulkaan khayrka ahayn gabadhaada oo lagu soo celiyey oo kugu soo laabatay oon haddana cid kaloo nafaqayso ama walaala ama wiila ama adoo kalaa uusan jirin baa ugu fadli badan inaad dhaqaalayso ka warqabto laysa laha uusan u sugnaanin kaasibun yani dhaqaaleeye u shaqeeye u xooge hayrkaan hayrka ahay daciif buu sheekhu yidhi maxaa yeele cali ibn rabaax lam yasmac min suraaqa muusa ibn cali ibn rabaax cali ibn rabax marab oo taabiciga ka warinaya xadiidka suraaqa waa nin fiqa laakinahu lam yasmac min suraaqa siduu caddeeyey alxaafid salaxdiin calaa'i iyo albusayri iyo keyrkoodba laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay oo ka mida xadiidka soo socda ka soo socda laftirkiisu waxaa ku jirta ciladii baa ku jirta weli oo ninkaanu sheegnaa ku jirta laakiin shawaahid guud buu leeyahayo inay ka fadli badan tahay gabadha lagugu soo celiyey gabdhaha kale nusuus fara badan oo aahaar min asaxaaba ayaa tilmaamaysa wataabiciin marka horaanna gabdho in laga warqabo oo dhaqaale wajana lagu galahay xilligii u baahi badnaydna waa xilligii intay ka baxday reerkii oo ay gacan kala gasho reerkaa u dhaxda haddana ay kugu soo noqotay yacni weliye jira tahay gabadhu waa gabarh soo barakacday waa gabadh dhibaatooy badan la soo kulantay markay kugu soo noqotay in laga warqabo si goona loo daryeelaayey waxaa keenaya naxariista islaamka iyo shareecadana baa tilmaamaysa marka laakiin waxay jirtana xadiiku daciif wey xadaثna bشhr بن mحamed abu mxamed almarwaزي min kibaar shuyuukh الbخaarي الشhahiir bالriwaayaةi can ibn mubaarak أhbarana cabdالlahi mubaarak almarwaزي qaala أhbarana muسى bn عaliي bn رabax qaala samictu abii oo ah cali bnu rabax haddaynu soo maraynay can suraaqata bni ana rasuul اllahi qaala ya suraaqa milahu xadiidkaada aynu sheegno ahaa muxuu ahaa alaa adulluka ya suraaqa alaa adulluka cala acdami sadaqa aw min acdami sadaqati qaala bala ya rasuul allah ibnatuka marduudatan ilayka laysa laha kaasibun hayruk waa xadiidkii hadda aan haynay u weye maxaa yeelay laakiin laba sheekun buu ka warinaya midna waa bishr midna cabdullahi mubaarak bishr can cabdillahi mubaarak iyo cabdillahi bn saalix katib aley ba xadii waxay ka wada qaadanayaan muusa ibn caliy waxaa ismutaabiceeyey ibn mubaarak iyo ninka loo yaqaana cabdulahi bn saalix katib aley xadaana xaywa bn surayx alxadrami iqat xaafid qaala xadaana baqiy bn waliid waa nin saduuqa kaiir tadliis can aducafaa baa lagu yaqaana bal wuxuu caan ku yahay tadliis taswiya can baxiir ibni sacad saalix alxadiid can khaalid ibni macdaan abu kurayb waa nin min fiqaat taabiciin can ilmiqdaam macdaykarib annahu saxaabigaas samica rasuula allah rasuulka ilahi ba maqlo yaquulu leh maa acamta waxaad ku biiso ama quudiso ama aafiso nafsaka naftaada fa huwa shayga aad quudatay biilatay laka adiga sadaqatan buu ku yahay wamaa acamta waxaad ku biisood ku bixiso waladaka caruurtaada iyo ilmahaadana fa huwa shayga asagaa laka adiga wuxuu ku yahay sadaqa sadaqa ku yahay naftada waxaad ku biisho eed siiso eed ilaahay subxaanau wa tacaala aad ku caabuda u isticmaalayso xaaraanta aad kaga dhowrsatid aad ku quwaysatid aad ku soontid aad ku jahaadid aad ku halgantid yani aad ku tukatid aad u isticmaalayso niyo wanaagsan u isticmaalayso sadaqadalkuut ajir baa lagaa siin allah baa isbilay ugu waadan adigii baa isnoolaynaya haddana ajir baad kelaysa wanaagga islaamka ka mid taha leannu naftaadu waa ammaana calayk xaq bay kugu leedahay in la dar yeelo waa muhiim in dariiqa lagu toosiyo waa muhiim inaan la bahdilin baan rabaa caruurtada waxaad saysanaa sadaqad ku yahay adoo carruurtada biilanayo baa haddana ajirka helaysa ayib maalin maalmaha kamida ah saxaabadu waxay arkeen nin eh, xoog badan oo dartiflayna suuqa kasoo madiina ka soo laabay nin masaajidka intuu tukadoo ordahayo shaqaysanayo markaas saxaabada waxay dhaheen xoogga intan la eg showgiisu ma fiicnaan lahayn lagu halgamo lagu jihaado lagu jihadaa fiicnaan lahayn waxay dhaheen ninkan fii sabiili shayaan buu ku jira saxaaba tacliiqiyi nabig wuxu sal ly slam hadduu u baxay ninkaas oo u ordahay u shaqaynhaya laba waalid ama waalid aan cid kaloo masruufta lahayn ama oo u shaqaynayo u ordahayo xooggiisa iyo murqahana u muujinayo carruur yar oo masaakiino ah isagu dhalay ama qaraabo inuu duulo ama uu u ordahayo asaga naftiisa inuu su-aasha bini aadam ka kartoomo saddexdaa xaalaba hadduu ninkaa u shaqaysanayo fahuwa fii sabiili اllah bur sal slm wain kaana kharaja riyaan wamufaakaratan wa sumca ha lagu shaqaystaa waa nin actifa waa nin sida dadka loo kala tuura yaqaana hawlaha hadduu baxayna fahuwa fii sabiili shaytaan baashu nabig wuxuu leey asxaabadaas qasina way kala tahay ninka hadduu naftiisa dar yeelayo oo su-aasha bini aadamka ka kaafteynta u shaqaysanayo hadduu carruur beelayo hadduu waalid beelayo oo intaa u ordanay dan kale uusan lahayn fahuwa fii sabiili اllah sabiila bisa ma ahu keliya in xabadda la rido o goormuu nabi maxamed u noqonaya fii sabiili shayaan in kaana kharaja riyaaan wa lagaa sheego uu shaqaysan yaqaanaa adduunya badsi biduuni xaaja waxyaabaa noocaas hadduu baxay fahu fii sabili shayaan shayaan buu shaqeeya marka tii oo kale lamid tahay fahuwa laka sadaqa wamaa acamta waxaad quudisa siiso zawjataka aw zawjaka xaaskaada fahuwa shayga asaga laka sadaqa wamaa acamta khaadimaka aadimkaada gacanyarahada qaraabada dadka xaafada ku noole kuu shaqaynay aadimka ataa shaqaalaha ku ah dukaankaada shaqeeya xaafadda jooga wixi aad siiso ama addoommahaada ama xataa ninka qaraabada xerowga xaafada iska jooga fahuwa laka sadaqa wax kaa khasaare ma jiro haddii adu aad nin muslima niyo wanaagsan tahay waxaad bixiso waa kuu qoran ama hooyo sii ama qaraabo sii ama xaas sii ama ilmaa bishay sii ama naftada ku biil yani wanaagga islaamku ka mid yahay baabu man kariha yatamana mowta albanaat baabu man kariha ninkii kohsaday ee dhibsaday baab yahay ama an yatamana ashaksu shaksigu inuu tamaniyo mowta albanaati gabdhaha geeridooda hahmay ku dhaafto inaysan bannaanayn buu bukhaari ku baabaysanaya oon gabdhaha la dhibsanin an xadiika hadda idiin daliil ah laa takrahu albanaat fainahuna almu'nisaat alhaaliyaat xadaana cabd اllahi bn abi shayba abu bakr alxaafid اlmusanaf qala xadaثna ibn mahdi cabdiraxmaan can sufyaan aلthawri can cuثmaan bn xaariث abirawaac saasa صaxiixa aniga waxaa ii qoran can cuثmaan bn xaariث can abirawaac maxaa idin qoray idinka can cuثmaan ibn xaariث abirawaac baa صaxiixa cantu waa khalad wey cantaa waa tasxiif ma jirto can sufyaan aلthawri can cuثmaan ibn اlxaariث abirawaac abirawaac ninka asaga xaab ibn xajar wuxuu leeya waa iqa fi الtaqriib ibn macina wuxuu leeya iqa kama fi tahdiib اlkamaal wa tahdiib الtahdiib ama dahabi fi اlmiisan wuxuu le laa yucraf waa majhuul saa darteed sheekh albani qowlkaa dahabi wax ku dhisay waana daciif sanadka daciif اlisnaad lakiin sida raajixa ah cuثmaan ibn xaariث abirawaac waa iqa cinda alxaafid wayaxya bn maciin ayib inuu markaa xadiidku afarku xasan yahay ama saxiixba yahay baa raajixa can ibni cumara ana rajula ninba yaa kaana ahaa cindahu cinda ibni cumara saxaabiga ibni cumar ayaa nin la joogay taabiciinta ka mida ah. walahu ninkaa wuxuu lahaa banaatun gabdho fatamannaa markaasuu tamaniyey oo doonay mowtahunna inay dhammaadaan ayb faadiba ibni cumar ibni cumar baa xanaaqay waa ka cadho arrinta ayada in ilaahay awlaadu ku siiyey inaad tira ilah ma idhaaftaba ayb lama ogolo faqadiba ibnu cumar faqaala anta tarzuquhunna buur war markaad leeg gabdhuhu may dhammaadaan oo ilaahu idhaafda aad leega mala irsaaqadooda bixiyo misarada irsaaq mayanaa irsaaq adigaa kuusoo dhiibay een een wey een eenna socon mayso adigaa ku irsaaqay warkaa war soconaya maaha ayb ilahay baa irsaaqadooda ballan qaaday nin reeni iyo oo carabta hore ah ayaa meel beer yar bu abuurtay intaasuuna xoolaba ka naxay beertiiba habeen intaa yax ku fadhiistay eber meelu oratu dhaqaaqi waay wuxuu yaa rabbi ismac maa shita farisquka calayka buui hmm. ilaah waxaad bidsaday maxaa yeele saqadadaan kugu lehay bilkayadaan kugu lehay waa runtiida war saxan wey intii ilaah isagu amaamutayba cabka la mariyey waagu marka wuxuu ilaah waxaad bidsaday ama beerta baabi ama gub aday kuu taalla anuur saqadaydan kaa soo bilkayga idan diilkoodii eh, eh, mabahayamaba bixiy maxaa gabdhaga habaaraysaa idan nabiguna xadiikiisina in meesha la keena waa ahayd laakiin bukhaari muusan warinin inkastoo kitaabu taarikhu ku tilmaamay haddana laa takrahu albanaat eh, fainahuna almu'nisatu alkhaaliyaat baa baabka soo gudagalaya saa darteed adiga bini aadamka ayaan la ogolayn naftaada inaad geeri u tamanido ilaa lidari nasla bika diiniyan inaad marka ruux kaloo muslima ama awlaadaadii aad tamanido inay geeriyaan dhammaadaan waa khalad diini ah labana ogolo saa darteed saxaabiga waa ka xanaaqay waana ka kullaabay waana radiyey ayib waana caada jaahiliya oo ay samayn jireen bal ay gabdhaha iyagoo nool duugi jireen qur-aankuna u ka hadlay in badan baab mabkhalatun wa wuxuu baab yahay alwaladu ilmuhu aad dhashay mabkhalatun bakhaylnimo mid abuura wey wa majbanatun fulinimo mid keena wey ilmuhu awlaadu bakhaylnimana way kugu abuuri fulinimana way ku gelin haddii haddaad intaad boosh qaadato aad safka ratagto caruurta xaggee u dhaqaaqi doonaan adoo dhan qof baa ku gila ayaa fiirin ma dhaqaaqdaa ma halgantaa ma dagaalantaa kuwan kama dhaqaaqi kartee faraha ka qaad miskiinka maga allah ka dhihi shan boqol ma u dhibtaa barorti ma caruurta ku qurcan baa la istaagi maxaa caanaha lagu soo gadi fiigoodii alaabtood yacni bakhaylyaday ku abuurayaan waalidka foolnimana way gelinayaan ayib xadaثna cabdالlah bn صالح katib الleyث qala xadaثnي الleyث ibn sacd الfahmi qala kataba ilaya hishaam bn curwaةa can abihi can caaئiشha radi الlahu tacalى canha qaalat qala abu bakrin ywma xadaثnي الleyث in badan baynu soo maray cabdالlah bn صالح in uu sheekhaa daba taagan yahay inta aad arkaysa haaliban ilaa fi الnaadir qaala wuxuu ihi leyث kataba ilaya waxaa ii soo qoray hishaam baa ii soo qoray can abihi aabbihi oo curwa ah can caaishata inuu ka warinhayo radiallahu canha qaala inay tiri layt ibnu sacad ayaa xadiidka waxaa u soo qoraya hishaam ibni curwata can abihi can caaisha radiallahu tacala canha qaala qaala abu bakrin abu wuxuu yidhi asidiiq radi allahu tacala canhu yowman maalin wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa cala alardi adduunka kuma noolo rajul nin oo axabbu laga jacayl badan yaha aman ka jeclay ilaya xaggayga min cumaradu adduunka ruux bani aadaman cumar ka jeclay kuma nool mana taagna bimacnaa bacda wafaati rasuuli lah sal ly slam wey waa intuu nabigu geeriyooda ayb falamaa kharaja markuu ka baxay meeshii rajaca waa soo laabtay goobtaasa ku yidhi caaishaa joogtay haddana wuu tegey wuu soo laabtay markuu soo laabtay dad kala tageen faqaala wuxuu yihi abubakar kayfa xalaftu seen u dhaartay ay bunaya gabadhaydiy hadday markaan dhaaran hayay say qaabkan u dhaartay yani markaan hadday laha wallahi maa calaa wajhi اlardi rajulun axab ilaya min cumar saan idhi faqultu lahu waxaan ku idhi baa tiri waan u sheegay waxaa tiri aabbow wallaahi maa calaa ardi rajulun axabu ilaya min cumar saasaa tiri dhaartiisaan u sheegaysay ahayd qasamka qaabku ah faqaala wuxuu ihi abubakar acazu calaya ku bedel dhaarta qaabka u dhaarta lafdigaas waa laga haboonya ayib waxaa laga qabanayaa markaad goob ka hadaysa ama ad wax sheegto inaad dib u fiirsa hadalkaadii wixii khalada aad ka saxdo waan idhi annagaan idhi hawsha socod ku socon hadalkaadu waxay ii munazal ma aha bini aadan baa tahay waad sakatay waad surmaseertayn akhdaabaad yeelan macluumaadkaad dib u fiir wix sheegtay haddii dad muslimiin ku dhegaysanaya ay dhahaan ereygaa waa khaldan yahayna markiiba ka noqontaad fiiriso idan asagoon cidna u sheegin markuu daqiiqada joogu soo laabto wuxuu ihi aabbow adaa dadka meesha ugu roona caayishay hadday dhaartayga bal ku soo celi qaabkeega way igu soo celisay aabbow saasaad u dhaaratay tiri wuxuu ihi faqaala wuxuu ihi wallaahi maa cala alardi rajulun acazu calaya ku badel meesha axabu ilaya nin igaga qiimo badan ama iga kuul ma jiraan cumar yani dadka dadka ila qiimo badan ila muquula kuul ee maanta aan leeyahay haddii aad ka tagto adduunka ninkaas ummada rabbi u bixinaya ama iila geeri kol waxaa weyaan cumar wey acazu calay ninka igu qaalisan wey iigu daran aniga agtayga calaya waa abubakar waa cumar maxaa yeelay buuri walwaladu ilmaha dhashayda alwatu ku dhegitaan badan qalbiga yani alwatu yani alsaqu wey wuxuu leeyahay abubakar cumar iyo caruurtaydu qalbigayga waxaa aad ugu dhegan carruurta oo waa qayb kamida ah wey laakiin qiimo iyo tayo iyo qaayo ahaan iyo miisaan waxaa miisaan badan cumar way kala tahay cizada iyo xubiga abiiciga ee ku aasan qalbiga waa laba kaa maxaa xubiga cali cumar waa muktasab islaamnimaa keentay saaxiibnimaa keentay qaraabanimaa keentay laakiin kan waa mid abiici a ah wey oo adiga kaa mid ah ilmahaada hadduu faajir yahay oo faasiq walow kaafir hadduu yahay qalbigaada qaybu kaga dhegan yahay asagoo madadar oo dawdar oo meel qabanwaa hooyuu iska daba taagna hebel iskala dhoobi intaas magaco la bixiyo daba taaganta walwaladu ilmahana alwatu ku dhagitaan badan wey yani alsaqu bilqalbi laakiin cumar waa acazu nnaasi calaya ninka igu qaalisan wey way kala tahay marka xubbiga iyo cizadu way kala tahay wey xasan isnaad maxaa yeeley cabdullah bn salix katib leys ayaa dacfiga ku jira saa darteed shekh xasan u yidhi xadaثna muسى بن ismاعيل التبوذكي xadaثna مهدي بن maymuن أبو يحيى الأزدي ثقة بصري قال xadaثna iبن أبي يعقوب يعني محمد بن عبد الله ثقة عن iبن أبي نعم بhذا السند buu bخاري ku waranaya xadiika في صحيiحi بhذا السند نفسي qaal wuxuu hi ninkaasi kuntu shaahidan waxaan goobjoog ahaa laftu shahida saddex macnoay ku timaadaa un fi luga اlcarab inaad shahida ay noqoto bimacnaa xadara xadara goobjoog faman shahida minkum shahra falyasumhu inaad wixii goobjoog ay noqoto bimacnaa shahida ah iyo inay noqoto bimacnaa ahbara bimacnaa akhbara ay noqoto sida lagu fasiray ka tacaala shahida allahu anahu laa ilaaha ila huwa walmalaa'ika iyo inay noqoto bimacnaa calima bimacnaa calima ay noqoto intaas bay intuba ku timaadaa ayib kuntu shaahidan bimacnaa kuntu xaadiran wey tii bimacnaa xaadir ahayd wey kuntu shaahidan waxaan goobjoog la oo la joogay ibnu cumara id xilli sa'alahu u weydiiyey rajul nin baa weydiiyey oo reer ciraaq ah can dami albacuudati kaneecada dhiiggeeda weydiiyey riwaaya caddaysay can dami albacuudati yusiibu ljasada kaneeca dhiiggeed jirka hadduu taabto ma nijaas baa mise nijaas ma aha ma lagu tugan karaa ibnu mise maya ayib faqaala wuxuu yidhi miman anta miman anta adu xageed ka timid xageed ka ahaatay yani ma reer madiinaa tahay ma reer makaa tahay ma ciraaq baa tahay dhageed ka timid faqaala wuxuu yidhi min ahli اlciraaq reer ciraaq baan ka mid oo xaggaasan ka imid faqaala ibn cumar wuxuu yidhi unduruu fiiriya raggii la fadhiya buu le bal ninkan eega oo baldaya ninkan ilaa haadaa ninkan bal eega yas'alunii wuxuu ii weydiin can dami اlbacuudati kana cadhige waqad qataluu ayagoo weliba dilay reer ciraaq ibn الnabiyi nabi maxamed wiilkiisi xuseen bay dileen karbala ku dileen ayib shaaru muxaram bayna dileen ayib bilo xurma lahaa bil ka midayna dileen wamaca dalika hadda wuxuu leeyahay kadaac dhigid ka war oo dhig saxaabada waa daadisay yaa daadiseene nabi maxamed gabal asaga ka mid aga ah disheene amakaad ku wareysan kanaac dhigid ka war masira tawaruc iyo ikhlaas iyo kaa addiin dejacalba kaa tamasida dare kaa tayuusu albani ruuxu wax yaroo la cimsado asaga wax weyn ku tageen inuu la cimsaday ku wareegsado mogta waa arrin keenaysa weeye danaa ku jirta liibnaan badan baa ku jirta waqad qatala idooba dilay ibna nabi sal slam xusein buu ujeedaa ibn caliy ibn abi aalib samictu nabiya sal l yaquul asagoo leh humaa xuseen iyo xasan waxaa weeye rayxaanaya tiirahaygu wey yani waa reexaantaydu reexaantu waa taqaanaa baalkan heeraha loo yaqaana carfidoone la urursado wey maalinka jimcaha lasoo gurtay dadku ay salka saaraan subagan marka la shiilay lagu udgoonayn jiray fiidaa la yidhahda dad qaadan reexaan bay u yaqaanaanba haye biro haye maxaa la yidhahdaa geed xamar kaa yeeli mayne geed soomaalida waan yeelinaay dad geed soomaali tira waan yeeli lakin xamar bisa daasiisa yeeli mayne war dhamaado wey geed xamar baa laga yaqaana bas mursal almuhim waad fahamteen ayb humaa rayxaanaya oo riwaaya humaa rayxaanataaya intaba soo aroortay min addunya adduunyada wixii carabka ilaahay ii udgoonay ursanayey labadan wey barfuumkaygi cadalkaygi udeygaygi labadan wey ayib labadii mid ka midaa ah disheen buuli midna weliba waa dhaawacdeen xasan xada way dhawaceen racra qaarkaa dambay seef ku xaabiyen ilaa ilahay badbaadiy subxana wa ayib xasanna way dhaawaceen reer ciraaq xuseenna way dileen markaas haddana waxay leeyiin buudiiga kanaacada ka war waa mushkilo mushkilo wey fi saxiix bukhaari waxaa ku sugan inay weydiiyeen can dami addubaab addubaab yaqtulhu almuxrim ruux muxrimaad ah, daksi gala ka war ruux xaajibu muctamir ama muxrim ah ibnu cumar waa dadaksi gile maxaa xukma ah? waxaa laga rabaa dam iyo fidya laga rabaa inay isku hal qiso tahaye waa macquul oo layna yidhi ka waran abdiruux muxumu dino baksi ama adoo tukanaya aad kanaaca madoodas oo dhiiggeeda ku taabto idan saxaabigu labadu waa muxuuna ku radiyey arrinta adag meel laba buka istaag waana khalad weeye oo darawe idan waxaa laga qaadanayaa markaad wax wax waxa muhiimka markaad hosreeye ee ahamka ah inaad ka hadasho waxaa kaloo laga qaadanayaa adoo wax weyn galay oo adduunye kharibay iyo diinba kharibay inaad haddana waxaad la soo istaagteen wax laga xushado wey meelahaas ku gaboyaa tabadkeen laakiin inaad ku wareegsato dhiig ka warran ayib lama baan waa in kor nin ruux biniaadamka uu socdo oo waxa muhiimka oo ah ka warramo sidii eh, qarnigii lixaad waagii baqdaad iyo caalam islaami boqol kiiba siddeetan galay gacan gaale saliibiyiin iyo tatar iyo balaayo maqooliyiin yaa fuqahadii joogtay masar iyo ciraaq iyo shaam joogay qaybo ka mid a ah. yaa ilaa shan boqoloo faqi in ka badan ba waxay u fadhiyey in laga niqaasho haddii injir la dilo oo haraggeeda la urasiyo dhashka loogu hayo dhash loogu hayo haraggeeda la ururiyo oo haragga injirta laga sameeyey maryo iyo go' iyo dhar laga sameeyey ma lagu tukan mise maya niqaash kulul dood kulul baa ka socota oo biro socotay lismari waaye caalam islaama qaybaa la soo qabsaday oo dabaal ka socda nin intuu quri qaba halgamioo dabaallaban kuma jiro waxay isku hayaan laakiin axnaafii isku marinaya shaaficiyo iyo maalikiyo isku cidinaysa isku murxeen harag injir haddii laga sameeyo dhar nijaas weye laanna maxaa yeelay kulla meyta waxaa weya waa nijaas weye xurimat calaykum meyta gelaysaa harag meyta waa nijaas injirta harag injirta dhiigga ka yimaada ma laha annagu waxaan leenahay haddaan shaaficina dhiigga iyadu malaha dadka ka nuugta dam saa'ila ma shay kastoon dam saa'il aan lahayn dhiig duraba lahayn sida daksiga kanaaxyo waxaaso dhanna wixii laga sameeyo waa daahir waa smrla dood baa ka socota rag dubu oo an boqol isku haya caalam islamiga qayba laga soo qabsanaya waa liibnaanta ka mid ah sidaabaa caalam islami ka jirtay o dhan oo adoon wa isku hayaan waxa caalam islami hadda ka jira halgan ma aha iyo waa halgan wuxuuna arkaa maalin kasta gobol islaami ah ama manطiqa dhan islaamiga gacan gaalgalaysa chechniya soo gashay afghanistan baa gashay ciraaq baa gashay wamaca dalik wala taagna jihaad adduun kama jiro somaaliya weli jihaad kama jiro waxyga ma maqal anugu ma wax yidhi eh, jihaad soomaaliya kama jiro weli maqal baan ku odhi midda kale masalada soomaaliya gacan gaala ma gashay mise masalada khilaafiya u dhaxaysa weeye qabaa'ilka soomaaliyeed laakiin anu waxaan aaminsanaha inay gacan gaala gashay shaksiyan ayib ayib marka waa khalad wey waa in ruuxu uu waxyaabaha muhiimka xasaasiga markaa jira muslimiinta anfacaya ama dhibka ku haya uu ka hadlo inuu jir ku wareegeysa ma ah iyo haraggeeda maxaa laga sameeya ganaa dhiiggeed ka war goormaan odhan doonnaa waay halgan baa caalam islaamka ka jira markii waad ayib sidii ninkii wax rag lagu mahmaahmee nin baa waxaa la yidhi qolyo tuuga qabteen markaasaa la siib kofiyada siib wuu siibey qamiiska siib baa la yidhi wuu siibey waxaa laga sii dharkao dhan kastuunta bisa u reebay markay iska tageen bal nimanka ad jeclan weyde marka kastuunta sidii dhahaan wix ku dhaco laga lahabu ah, kastuunta markay sidii dhahaan waxa ku dhacwa laga lahaa buy ila marka dee goorma <laughs> waa mushkila maogdasha wax rag loo sheegaa maya goormaana odhanayna caalam islaami halkan baa ka jira marka gabadhaada lagu yimaad lagaa kursada waayaay baabu xamli sabiyi cala alcaatiq sheekhu markaa baabku guntay xadii toos oo macnaha tushaya muusa ku keenin baabu lwaladi mabkhala majbana yani macnaha xadii tushaya muusa keenin lakin wuxuu ishaaraya xadiidkii ibni maaja iyo keyrka ku jiray alwaladu majbanatu mabkhalatu maxzana xadiidkaabu tilmaamaya saxiixaabu tilmaamaya aaniyan wuxuu ka qaana lafdiga ah walwaladu alwad ilmaha asaga ku dhegan bogga ee beerka kaaga dhegan idan markii ay noqoto ma cumar baa wax mise axmed baad wax mise ilmahaada waxaa u janjarsanaysaa weye ilmaha maadaama asagoo qalbigu ku dheggan yahay istinbaadkaasuna kala baxaya macquula ama xadiidku ishaaraya bukhaarina weligii taraajimta fii saxiixi wa fii hayri wuxuu ishaara xadiid kale u ishaara in badan sameeya baabu xamli sariyi alcaatiqi ilmaha yarka in iyo degta lagu qaado buu baab yahay xadaana abulwaliid hishaam bn cabdilmalik alxaafid qaala xadaana shucba bn أبي الإسلام الواسطي عن عدي بن ثابت ثقة الإمام كان من الرفاعين كان يرفع الحديث الموقوفة قال سمعت البراء بن عازب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحسن رأيت النبي والحسن حسنة على عاتق dadka u ka saaranya nabi maxamed baan maalindaha saardaan bara ahay bara ibnu maalig bara ibnu caazib wuxuu qora ma jiraa saxaabiga ninku yahay bara ibnu maalig buu idiin qora bara ibnu caazib wuxuu u tilmaamay ma jiraa idima tilmaamay ayb <clears throat> ra'aytu الnabiya nabiga arkay wاlxasanu xasanna calىa caatiqihi nabiga tunkiisa u saaray ama dartiisa u saaray halkaa garbadu kaga fadhiyo nabigaa walay wa yaquul nabiga wale allahuma inii uxibuhu faaxiba allahuma allahow inii anugu uxibu xasan waan jeclahay faaxiba ilahu jeclow bal fii bacdi riwaaya waxaa ku sugan xadiis saxiixa waaxiba man yuxibahum ilahuw inta jecla jeclow riwaayo kale allahuma ini uxibuhuma intuu xasanna ku fariisiiye lugta midibta ah xuseenna tambirka ku fariisa isagoo fadhiya iyo ilaah labadan waan jeclahay ilahu jeclow ayib marka nimanka sidaa lagu yiri dileen kaas waxay na weydiinhayaan dhii kanaaco ma nijaasa masoogane maxaa ka laazimhay <clears throat> marka in lagu qaadan karo carruurta yararka la saari karo garabka la saari karo oon mataq bay leeyihiin iyo ay kaajahayaan iyo hawlaha aan isku dayin la qaadanayo baa loo daliishanaya bal umaama bint abilcaas oo zaynab gabadheeda nabig sal slam kii qaaday ee ku tukada asagoo wata idan marka inaad maxariis ay kugu jirto iyo deganaasho iyo danqasha la doonaya isla weynankan inaad faraha ka qaato markay baab carur la marayo w lamid ab baab lwalad wuxuu baab yahay ilmuhu qurat lcayn waa isha doogsigeeda ilmuhu waa isha doogsigeeda inayuu baab yahay xadaana bashir bn maxamed abu maxamed almarwazi min kibaar shuyuukh اlbakhaari qaala ahbarna cabdulaahi qaala ahbarna safwaan ibni camr cabdulahi waad garanaysaan in badan baynu soo intaynu soo marre bashir maxamed kaana yarwi can cabdillahi mubaarak qaala ahbarana safwaan ibni camr iqa xaafid qaala xadaana cabdiraxman jubayr iqatun saalix min iqaat taabiciin jubayr ibn nufayr can abiihi oo ah jubayr nufayra qaala wuxuu yidhi sheekha asagaa jalasna ila lmiqdaad miqdaad baanu la fadhiisannay فرسني مقداد بن الأسود لكن مقعد أسود مقداد بن عمرو بن صحيح لكن أسود بن عبد الله سوكر صدي سأسأل وبحي yowma maalin baan saxaabiga la fadhiisanay famara waxaa soo maray bihi miqdaad rajul nin baa soo maray faqaala wuxuu uhi rubaa lihaatayn alcaynayni allatayni ra'ataa rasul lah sal slam ninkii soo maray miqdaad ninkii baa hadlay wuxuu la hadlayaa miqdaad muqayb wuxuu ku leeyahay tuuba laantunna waxay u yani tuuba waa shajara fi ljanna boqol sano loo socdo masiiratuha miata caam waa shajara fi ljanna boqol sano loo socda intay la egta habkeeda intay la egta boqol sano loo socda faraska dheeray ayib wuxuu nabigu tilmay sal slam xadid xasan ah in ahlu jannaha dharkay xidhanayaan ayadaa bixiso ubaxeeda wey geedka ubaxiisa ayaa aljanna dharkii laga sameeya ay xidhanayaan geedka tuuba loo yaqaan tuba laantana waxay u sugnaatay lahaatayni labadan alcaynayn labada indhood labada indhood wuxuu ku jira miqdaad allatayni labada indhoodoo ra'ataa arkay rasuul allah rasulka ilahi arkay khayr iyo nabad iyo wanaag wuxuu u sugnaaday buu labada indhood ee miqdaad ku yaallee nebi maxamed indhaha ka qaaday ee arkay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay wuxuu <clears throat> ninkii la hadlay saxaabiga lawadidna waxaanu jeclaan lahay anna anagu ra'aynaa inaanu aragno maa ra'ayta waxaad aragtay nabiga aad aragtay la kulantay dhaha saartay inaanu aragnaan aad u jeclaan lahayn adaan taabiciinna oo wa shahidna aanu ka qayb galno on xaadiran goobjoog noqonno maa shahidda waxaad ka qayb gashay maqaasidii iyo dulaamadii iyo halgamadii iyo dagaaladii iyo baahidii iyo gaajooyinkii iyo rafaadkao dhan aad soo martay iyo wanaaggii baan jeclaan lahay baan ka qayb galla buuri ayb wa shahidna aanu ka qayb gallo on goobjoog noqonno maa shahid fastuqdiba markaasa la cadhogeliya ninkii saxaabiga ah miqdad xanaaq ba ismarayba uba cadhadayba ana fiqu saxaaba ma yaabaysa saxabada fiqiga ku jira maskaxdooda maskax caadiga ma ahayn adoo hadda xidhidaysa saxaabi muxuu ka xanaaq waaba wanaag weeye ninka haddii waxaanu jeclaan lahayn waxaad aragtaan aanu aragno oo goob kastoo istagtaa aanu istaagno saxaabi wuxuu leeyahy horta kow meesha waxaa ka muuqata inaa qadihu ilahay qadarkiisa rabi ku ahayn ilahay baa kuu qadaray in xilliga horta soo baxda xilligan aad timaadee horta ku qanca kow aaniyan haddiiba aad xilliga annagu aanu joogno joogi lahayn waxaad ku day khaalid ala warhayo magaalooba nabi sal slami lahayd adoo muslima oy aabbahay iyo muslimiin yihiin baad bulsho islaamka dhex dhalatay taabici baa taa lagu leeyahy saxaabad dhex joogtaa gaalnimo ma taqaanin malan soo marin haddaad sooyni xilliga nebi maxamed ma sida abilah iyo abujahl baad gaaloobi lahayd oo naar lahayd mise muhaajiri waa ansaar baad noqon madaa war isku hay war hadda taban u haynin miyo iyo meeladan ogeyna meelaad adakada waxaad ku deeqaamil maxaad u shalayteenba maxaa ku geli warkaas war badna weeye wey fiqigaasuu saxaabigu wataa sas waxaana ahaya ayb fastuqdima waa la caragelaya saxaabigii <clears throat> ahaa miqdaad fajacaltu waxaan guda galayba haddaan ahay anugu cabdiraxmaan ibnu zubayr ibn nufayr acjab mid la yaabay ibn cumar miqdaad baan la yaabay bu wax laga xanaaqa ama laga cadhoo meesha igaan baba aniga waxaan isl maa qaala ma dhihin ninku ilaa khayran waxaa ibu wax khayr ah mooye wax kale ninka kamada maqale isaga xu jira miqdaad xaggee isqaabatay uma intaa kadib aqbala waa ku jeesaday miqdaad calayhi cala arajuli ninkiiba ku soo jeestay waa ku hor faqaala wuxuu yidhi maa yaxmilu arajula nin maxaa ku xambaari nin idinka ka taabiciinow maxaa ku xambaaraya calaa yatamanaa inuu shallaytoodo inuu tamaniyo ood uu doono maxdaran goob hayadahu allaahu rabbi uu ka maqlay siicanu xaggiisa war goob iyo rigriga rabbi ku dhaafiyey inaad tiraada ilaahu meeshaa moonjooga maxaa kugu kallafahaya oodan war u haynin waxaad samayn lahayd ma carar lahayd ma gaaloobi lahayd ma islaami lahayd maxaad noqon lahayd nabigaad seef hore imaan lahayd ma taageeri lahayd warbooma haysid maxaa babkaa ku geliy warbani soo maa laa yadri uusan ogeyn boori low shahidahu hadduu goobjoog noqon lahaa oo maxdarkaa joogi lahaa kayfa yakuunu fiihi suu noqon lahaa waxaa noqon lahayd e, munaasiriintii ansaar muhaajiriin muslim dhumanoo wanaagsan mise gaal macaani mise munaafiq dad badan meesh waad noqon lahayd kayfa yakuunu suu noqon lahaa ma ahaan lahaa fiihi fi lmacdar wallaahi ilahay baan ku dhaartay haddaan muqhtaad ahay laqad xadara rasuul allah rasuulka ilaahay waxaa la joogoo goobjoog ahaa aqwaamu qolyaha soo gaadhay <clears throat> kadahum allahu rabbuu ku hambooriyey calaa manaakhirihim sandulle oo ugu tuuray ama afhamboori ugu tuuray fii jahannama jahannama nabi maxamed waxaa soo gaahay indhaha saaray aqwaam oo rabbi miigmiig ugu tuuray jahannamo idan goobjo inaad nabi maxamed ma aragto ama aad la kulanto muhimaddu ma ahe inaan rabbi ku waafajin laha islaamnima iyo hidaaya tawfiiq muhiim ah ayib marka hadda islaamnimaad haysataa dhibaatooyinkana waa ku soo dhaafeen wixii hal dhiig daatay muslimiin baa ku soo baxay adigu dheelli baxdo curdan ka goosatay islaam dhibla'aanaad heshay war aayir xamdi joog baa lay qowmu qolyaa nabiga goobjoog ah ka qayb galay noloshiisii kabahum allahu rabbi uu ku tuuray weeyey calaa manaakhirihim sansan ugu turay manaakhirku jamcu mankhar waana sanka weji weji afaanboorrowe lagu tilmaatay fii jahannama ayib lam yujiibuu nabiga ma ajiibin maaysan rumaynin lam yumiruu bihi walam yusadiquuh nabiga maysan ajiibin oo islaamka ugu yeedhaayey maysan qaadanin maysan sura bal kadaboo awalaa taxmiduuna allah awalaa taxmaduuna allah ilahay miidan kuma hadinayna way awalaa taxmaduun taxmaduun miidan kuma hadinayna allah caza wajal id xilli akhrajakum idin soo saaray laa tacrifuuna ilaa rabbakum war ilahay ku mahadiy waxaad dhalateen idinkoo rabbigiin basa yaqaana waa asnaam iyo awsaan iyo balaayo iyo nusub iyo aslam mid aan garanayn ilaahay kerigi garanay muwaxidiin aad soo baxdeen waa nicmadaana may rag badan ma helina ku qancabo id akhrajakum xilli idin soo saaray laa tacrifuuna idinkoon ilaa rabbakum fatusadiquuna waxaad rumaynaysaan bima jaءa wuxuu la yimid bihi asaga nabiyukum nabigeen wa fii riwaaya cinda axmed musadiqiina lima jaa bihi nabiyukum qad kufiitum adigoo idinkaga filaaday albalaa biayrikum qad kufiitum waxaa laydinka kaafiye weeyey albalaa baladii iyo shiddadii iyo fidnadii iyo imtixaankii iyo baahidii iyo halgankii dadka qaarka ay balaa u arkaayeen biayrikum ragkaa lagu tijaabiye oo ah gaaladii gaalowday baa lagu tijaabiye o ku baabaaday qoom baa marka nebi maxamed lagu imtixaanay inii mubtalika biqowlika xadiikii muslim idan qolyaa lagu imtixaanay qaybna waa rumeeyeenoo imtixaanka ku baaseen qaybna imtixaanka ku dhaceen war imtixaanka maxaa ku geliyo haadda soo ma joogto adoo musadiq min rasuul musadiq bilaahi ah warka daah ilahay ku mahaday wey wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad bucia anabiyu nabigaa la diray calaa ashaddi xaalin xaalatii u darayd xilli nabi soo maro xilliga oogu xumaa ee ugu adkaaba nabig xamed soo saaray xilligaasoo bucisa la diro calayha dusheeda nabiyun qatu weligi min abina aadam ilaa nabiylahi maxamed xilliga ugu khatarsanaa ee diinta ay ugu dhibanayd ee gaabay ugu xoog badnayd baa lasoo saaray fii fatratin kala taban baa nabiga lasoo saaray xilli ay waxyigu kala go'ay oo ambiyadu kala fogaadeen iyo wa jaahiliyatin xilli shirki baa lasoo saaray diin la'aan ayb maa yarawna oo maysan arkaynin kufaaru qurayshiyo wixii lamid ah ana diinan diin afdalu inuu ka fadli badan yahay min cibaadati alansaar diinta ugu wanaagsan agtooda waxay ahayd xilligii nabiga lasoo soo saaray diinta ugu fadli badan in asnaamta iyo dhagaxaasha la caabudo war xilligaasa nabiga lasoo saaray oo halgan u galay oo uu rafaaday oo la baaba'shay ilaa ilaahay u gargaar nasr u helay hawshaa hawlaad geli kartan ma iskaga joogo fa jaءa wuxuu leyim bifurqaanin kala bixiye kala saare faraqa uu ku kala saaray bihi furqaanka oo qur-aanka iyo waxyigii diinta ah bayna alxaqi waalbaaطil wafaraqa wuxuu kala saaray bihi furqaankii xujadii iyo bayanadii bayna alwaalidi waladihi aabbihi wiilkiisaba kala saaray waalid iyo waladkiisaba kala saaray idan waxaa dhacday inuu wiilka islaamo aabbihina gaaloobo waxaa dhacday inuu waalidku islaamo aabbihina gaalobo oy dagaal iska war yimaadaan iyagoo laba diinoo kala matalaya diinu shirk wa diinu tawxiid war hawsha hawl culus weeye nimanyaho aabbaha waa ku muslim hooyada waa ku muslim xorta waa muslimiin gaalnimo ma taqaanaan waa nicmada ilah ku mahadiyey jooga xataa in kaana arajul ilaa ay arrintu ahayd wey xataa in kaana ilaa uu ahaa alrajulu ninku la yaraa kii arka waalida waalidkiisibu arkahay aw waladan wa ilmihiisibu arkahaya aw akhaa ama waalidkiibu arkayo kaafiran gaal ah arrin adag sooma waxaana soo martay inuu ninku aabbihioo gaala indhaha saaro isna muslim yahay waxaana soo martay inuu arko walaalkaa oo gaala oo safis ka hor timaadaan waxaana soo martay in aad wiilkaadii oo gaala ilmahaadoo gaala bal meelgii waa yahay warjooda buui waqad fatax allaahu asaguna ilaahay u furay wey adiga adiga maxa lagu furay waqad fatax allaahu alla asagoo weli u furay ninkii waxa weye muslimkaayee kale qofla qalbihi qalbigiisa qofulkiisa rabbi wuxuu u furay oo u jilciyey biliimaan iimaan buu ku furay waqad fatax allah rabbi asagoo u furay qofla qalbi biliimaan iimaan ku furay adiga qalbigaada qofulkiisii iimaan baa lagu jegay iimaan baad adula muslim baa tahay aabbaha iyo walaalka wiilkaada waa gaalo dhibkaasanu soo marray buu wayaclam weliba wuxuu ogyahay xaqiiqa ahaan muslimku anahu werigaaniye ama anahu aabbuhu ama walaalku ama wiilka kaafirka in halaka hadduu dhinto geeriyo dakhala naar naar galhay aabbaha oo hurto hadduu naftu ay ka baxdo sidanu ku dhinto naar geli maxaa ka xun war dhibkaasaa rag soo maray ay ka soo baasadeen iyago jooga oo falaa taquru ama taqiru doogsan maysa wey degi maysa caynu ishiis inaba nabad ku socon maysid qalbi jariir rafaad walbahaar walaahow waa kugu dhici aabbahaad ogta caawaada nafta ka baxday naar ku waari hooyada waalalka wiilkaadi balse soo mushkila ma ah wahuwa yaclamu isagoo og ana xabiibakuu jeclaa fi naar ku suganya idan ninkaad dogsan maayo wy nasanna maayo waa nin gubanaya jirkiisa qayb kamida gubanaysa wa anaha waxaa weeye warku waxaa way muslimiinay lalatii tii weeye qaal lahu caza wajal rabbigu ka yidhi wladiina yaquuluuna rabbana hab lana min azwaajina waduriyatina qurata acyunin saa ku ducaysta warka daaya muslimiin wariyo shani iyo mahadhada waxaa weye go'aanku muslimiinay hawsha noocaasoo kale ah ducadaasaa ka furan waa cibaad raxmaan soo wad ilaa la gaadho wladiina yaquuluuna kuwa yidhahda rabbana rabbigana hab lana ilaahu noohigo nasiib min azwaajina xaaska iyaga xaggooda iyo waduriyaatina warasadanadii qurata acyn il qabowsigeed ama il dogsigeed naga sii ku ducaysta bimacnaa ilmo quruxsa nasiib ma ah kuwo toostoosana dhaadher nasiib ma bimacna waxaa weeye jamiica salafsay ku fasireen mutiiciina lilahi wa rasuulih kuwa ilaahay iyo rabbi wada yaqaano iyo rasuulka wada yaqaano diinta ku dhaqma ilahu nasiib ayib arrintaasaa soo martay marka saxaabigu xanaaqi laga xanaajiyey cilmigaa dheer badan laga faa'iidey ah, xanaaqi laga xanaajiyey cilmigaa dheer iyo qisadaa dheer iyo xaaladaas taariikhiga ah buu ka sheekeeyey muhimadana waa sheegay haddaad ducaysanaysaan saa u ducayso waraha farkana ka qaada walaana buu ku yidhi baabu man dacaa lisaaxibihi an akir maalahu wawaladah wuxuu baab yahay <clears throat> aadaankii baa la sheegay miya ayib haye hmm? se waa la waaya baabu man dacaa lisaaxibihi صاaxiibkiisi ninka ugu ducay baabya an agir ahl badi maa maalkiisa walada carruurtiisa badhi xadaana musa bn ismaaciil tamudaki qaala xadaana sulayman muhiira iqat habt sayid ahli basra can haabit albunani haabit ibn aslam albunani can anas bni malikin qaala dakhaltu cala الnabiy nabigan u galay yowman maalin nabi maxamed maalin u galin wamaa huwa arrintuna ma ahayn dadka meesha joogana ma ahaynbu ilaa ana aniga anas ah iyo ummi hooyada oo umu sulaym ah iyo ummu xaraamin oo ah, habarta khaalid habarta eedbu in waktigii dakhala cayo noo soo galay markuu nabigu noo soo galayna waxay ahayd buuri <clears throat> aniga hooyaday iyo habarartai bisaan fadhinay buuri faqaala lana wuxuu nagu yidhi fi saxiixa ku sugan markuu nabigu soo galay umu salaam baa istaagtay nabiga timir iyo subag bay u keentay subag sixin ah oy markaa haysay iyo timir ba intay laf soo bixisay soo hagaajay nabiga u keentay nabiga aad buu dhaqaalan umu salaam haweeney caqli badanna u ahayd abu talxana islaamka sabab ba ugu ahayd ayib markaasuu nabig uu sal l slam ku celiya subagga cokadiisa ama qumbishu ku celiya sibirtina goosaradeeda ku celiya soona istaaga aan wada tukanay xilli salaadna ma ahayn ayib qisadaas qisadii marka tiibu anas sheegaya faqaala lana nabi wuxuu nagu yidhi alaa usallii bikum miyaan idin tukanayn ama miyaan idin tukanayn ayaan tukanayna waa salaada wada galay waa salaad sunna inuu marka guriga ku barakoobo oo nabigu doona sal slam wadaaka arrintaana waxay ahayd fii hayri wakti salaatin xilli aan salaad ahayn xilli salaad lama joogo w ili yani salaad farad ah duhur iyo casar yani shanta wakti midna ma ahayn wey eh, laakiin xilli ay salaaddu furanta la sunaysan karay ahayd wadaaka kaana wuxuu ahaa nabigu xilligaa arrintaana amraya ama naga codsanayo fii hayri wakti salaatin xilli salaad ma ahayn wey xilli salaad farad ay taagan tahay ma ahayne sunno caada iska ahayd faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi min alqowmi dadki markaa anas dhegaysanay ka mida ah, oo taabici ah faayna jacala anasan minhu markuu anas ka sheeken arrintii buuninba wuxuu ihi markaa nabigu idin umu xaraam iyo umu saleem garanay waa haweena gadaal bay istaagayaan anasow adu xadeed markaa nabig ka istaagtay wy ninba meesha fiqi ka raba ayb faqaala wuxuu ihi jacalahu can yamiinihi dhanka midig buu ka dhigay dhanka midig baan ka istaagay la imaam iyo tiin ma'muum midig baad ka istaagaysa weliba waxaa sunna waxay tahay inaad la simanto wy annaga shaafici waxaan qabnaa dib oga bixi imaamka la simi maysa xoogow kaa dambaynaysaa wasuna laakiin waa la simahaya markaad laba besa tihiin imaamka iyo ma'muumku way simahayaan qadaman biqadama kacaban bikacab <clears throat> uma sallaa bina waana tujiyey uma dacaa lana waa noo duceeyey ahla albeyt haddaan nahay ree umu sulaym ama ree abu alxadaan qoyskii meesha jooga buu nabigu u duceeyey bikulli khayrin khayr kastoo nagu duceeyey iyo wanaag kasta oo min khayr dunya walakhira wanaag kastoo nagu duceeyo adduunya aakhara nabigu noo duceeyey faqaalat ummi hooyada waxay tiri yaa rasuulka ilaahayow khuwaydimuka dacanyarahaadii khaadimyarowgaadii idcu llaaha lahu ilahay u weydiiy ummusalima hawene caqli badan bay ahayd wiilkuna dee wuxuu ahaa aabbagaar anas nin ayadana u roon buu ahaa caqli badan nabigana u khidmeeya waxay nabi maxamedo ducadu ballaarata maanta meel kastay saabatay laakiin si gaar ahaaneed anas ka warqab meesha lagu yaqaano dumarka ee caruurta labada aabbala haysta inay kuwa aabbahood nool yahay u janjeersadaan ah, ma ahayn kuwa aabbahood nool yahay marka ay hoos joogto bay inta badan u wax yar mooyeen laakiin umu sulaym anas bay ayadu aad aad u jeclay carurtay dhan waa ka jeclay khuweydi marka khaadim yaro yani tasqiirku litaxqiir ma aha bal litacdiim wa wey marar badan bu wuxuu taiir ku yimaada mara tacliimba wa loo tairiya lakiin haaliban wx taira wxuu ku yimaadaa litaxqiir markada waxaa weeye in ruux maxaan ku rahday